alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin w sala allahu calaa muxamedi wcala aali muxamed wa sallama tasliima kasiira allahuma anfacna bima callamtana wacallimna cilma yanfacuna wala tajcal maa callamtana wabaalan calayna waqfir lana waliwaalidiina walilmu'miniina walmu'minaat allahuma aamiin وعن عبد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب رضي الله عنه من بنيه حين عمي عبد الله بن كعب بن مالك waxaa laga soo wariyey oo bukhaari iyo muslim ka soo wariyeen wa kaana qaa'ida kacbin waxaanu ahaa kacabkii hagayey bimacnaa hoggaaminayey radia allaahu canhu allah ha ka raalli noqdo kacbe min baniihi xaaluu ubadkiisa ka mid yahay ama khabar labaad laga dhigo ama xaal laga dhigo min baniihi ubadkiisa mid ka mida buu ahaa waa markaad khabar labaad ka dhigto xiina camiya goortuu kacab indhabeelay qaala wuxuu idhi samictu kacba bna maalikin radia allaahu canhu yuxadisu xadiisahu wuxuu idhi inankiisa cabdilaahi waxaan maqlay kacba bna maalikin baan maqlay radia allaahu canhu yuxadisu xaaluu ka warramaayo xadiisahu warkiisii ka warramaayo ama min baabi nasci alkhaafid in lagu nasbiyey ama markaa mafcuul mutlaqa yacni marka uu yahay oo markaa meeshii masdarka la dejiyey yuxadisu xadiisahu warkiisii isagoo ka warramayaan maqlay xiina takhallafa goortuu ka dib dhacay can rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay inuu raaco ghaswatu tabuuk uu ka dib dhacay sala allahu alayh wasalam fii ghaswati tabuuk ghaswadii ghaswatu tabuuk loodhan jiray kacb ibnu maalik wuxuu ahaa saxaabi ka mida ah saxaabadii saabiqiinta ahayd ee islaamnimada u soo dheeraysay ayuu ka mid ahaa wa kaana min alansaar ansaar baanu ka mid ahaa sidaynu ku arki doonno xadiidka laftiisa gudihiisa aynu ku arki doonnana wuxuu ka mid ahaa min asxaabi baycati alcaqaba baycadii baycatu alcaqaba raggii ka qayb galay ayuu ka mid ahaa waxaanu ka mid ahaa shucaradii nebiga sala allahu aleyh wasalamuu ka mid ahaa waatuu odhanaayo suyuuti wa shucaraa'u almustafaa hum dawu shaan ibnu rawaaxata wa kacbun wa xasaan shucarada nebiga sala allahu aleyh wasalam ee shaaniga weyn u saaxiibka ahaa waa ibnu rawaxata cabdullahi ibnu rawaaxa wa kacbun wa xasaan iyo kacab iyo markaa xasaan weeye kacb ibnu malik markaa shucaraau lmustafaa ayuu ka mid ahaa saddexdii shaacir marka waxa weeye gaalada aadkii aadka ugu gebyi jiray carabka markaysaga markaa ka jihaadi jiray ayuu ka mid ahaa waynu arki doonnaa fadaa'ishuu leeyahay oo qasawaadka haalibkoodana waa ka qayb gala marka laga reebo ghaswatu badrin iyo ghaswatu tabuuk labada ghaswo mooyaane ghasawaadka kale waa ka qayb galay axaadiista uu soo wariyeyna ilaa siddeetan xadiis ayuu soo wariyey bukhaariyo muslim waxay u wariyeen saddex xadiisay isku waafaqeen iyo saddex xadiis ay la kala gaar noqdeen midna bukhaari u wariyey labana muslim u wariyey lixdaa xadiis baa labada saxiix ama labadaba ugu sugan ama midkood ugu sugan waa yahay qaala kacbun kacb bnu maalik wuxuu uhi lam atakhallaf kama dib dhicin can rasuuli llaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay sala allahu alayh wasalam kama hadhin fii ghaswatin ghazaha qadu yacni dagaal uu nebigu calayhi salaatu wasalaam dagaalamay ama duulay marnaba nebiga kama hadhin calayhi salaatu wasalaam ee ghaswo walba waa raaci jiray ilaa fii ghaswati tabuuka ghaswada tabuuk mooyaane ghayra annii takhallaftu fii ghaswati badrin marka laga reebo ghaswada gaswatu badri la odhan jiray inaan ka dib dhacay marka laga reebo yacani labada wuxuu u kala gaar yeelo labadaba marka hore isugu dari waayey sababta waa ka sheegi doonee ghaswada ghaswatu badrin mid markaa istinfaar caama la sameeyey ma aha dagaal weynna laguma tala gelin nebiguna calayhi salaatu wasalaam saxaabada ciddii diyaar ahayd unbuu yidhi ina keena saas aawadeed saxaabadu inay wada baxaan farducayn ma ahayn saas aawadeed baan loo canaananin ruuxii khaswatu badrin ka hadhay waayo waxa loo badinayey safraha quraysheed ee xoolaha fara badan wada ee shaam ka yimi in lala kulmaayo ee ragga tirada yari wadaan markaa sidaas aawadeed lama filanayn dagaal weyne inuu dhacayo saas aawadeed raggii markaa lahaa waa diyaargaroobaynaa ee wakhti yar baan u baahannahay lama sugin waxay noqotoon markaa in la baxo marka maadaama labadu kala duwan yihiin oo midna qofkii hadha cudurdaarka dee uu iska cudurdaar iska lahaaba oo aan la canaananayn markii horena laazim aynay ahayn midna istinfaar caama la sameeyo ogaysis la sameeyo cid inay hadha aan loo oggolayn oo tan markaa uu yahay mid markaa lagu canaananayo oo dembi lagu mutaysanayo oo farducayn noqday oo tacayunay sidaas aawadeed buu labada u kala geeyo siduu u soo reebayo uu kala duway aanu isu raacin oo odhan labadaa ghaswaan ka wada hadhay aanu odhan hayra annii qad takhallaftu fii ghaswati badrin marka laga reebo inaan ka dib dhacay ghaswadii ghaswatu badrin laodhan jiray marka laga reebo ghasawaadkii kale kama dibdhicina waan raacay walam yucaatib axadan takhallafa canhu nusakha qaar walam yucaatab axadun bay qorayaan laakiin nuskhada daarulminhaaju hadda aan ka akhrinayaa walam yucaatib axadan bay qoraysaa walam yucaatib ma canaanan nebigu calayhi salaatu wasalaam axadan cidnaba ma canaanan axadkaasoo takhallafa canhu kadib dhacay ghaswada beder nebigu calayhi salaatu wasalaam macnanan innamaa kharaja rasuuluullaahi sala allahu alayh wasalam waxaa soo baxay uun rasuulkii ilaahay sala allahu alayh wasalam waalmuslimuuna iyo muslimiinta ayaa soo baxay yuriiduuna xaalay doonayaan ciira qurayshin safrihii quraysheed ee xoolaha iyo tijaarada faraha badan la waday ee shaam ka yimi xaalay doonayaan bay soo baxeen marka ismay lahayn ciidan weynihii quraysheed ee la soo guray yaa ee loo habar wacday ayaa madaxa isku dhufanaysaan ismay lahayn ilaa hadday sidaas ay odhan lahaayeen waxay markaa samayn lahaayeen diyaargarowga in laga sii badiyo oo ciddii la heli karaba aan laga tegin xataa jamaca allaahu baynahum wa bayna caduwihim xataa jamaca allaahu tacaalaa ilaa markaa ilaahay uu markaa weeye kulmiyey yacni waa socdeen baa loo jeedaa xataa jamaca allaahu ilaa allah kulmiyey tacaala allah isagaa korreeye baynahum nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo muslimiintii oo gees ah wa bayna caduwihim iyo cadowgoodii oo gaaladii quraysheed ah uu ku kulmiyey calaa ghayri miicaadin ballan la'aan uu ku kulmiyey iyadoo wax ballani aanu ka dhaxayn inaynu markaa wakhtigaa isu imanayno oo dagaalamayno ayuunba calaa ghayri miicaad la isugu keenay ballan la'aan baa la isugu keenay oo ilaahay ku kulmiyey walaqad shahidtu kacab wuxuu yidhi wawallaahi allah baan ku dhaartay laqad shahidtu xaqiiqee waan xaadiray maca rasuulilaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay la jirkiisa leylata alcaqabati habeenkii leylatulcaqaba ayaan xaadiray xiina tawaasaqnaa goortaannu ku ballannay oo ku baayactannay tawaasuqa waxaa looga jeedaa tacaahud iyo tabaayuc xiina tawaasaqnaa goortaannu markaa miisaaqa isku siinoo ku ballannay oo baycada iskula galnay calal islaami islaamnimada yacni waxaan xaadiray baycadaa baycatulcaqaba aan xaadiray leylat alcaqaba laba goor baa ansaartu ay tageen maka ay tageen labadaba nebiga la kulmeen lana ballameen markii hore tiradeedu waa yaraayeen tirada ansaarta u tagta sannaddii labaad baa qoladii markii war celisay dhowr qof bay baycada hore ahaayeen baycada labaad markay qoladii war celisay ay yidhaahdeen markaa saasaan ula kulannay caynkaasaana dhex martay caynkaasaan kula ballannay ayaa dabadeedna markaa waxa weeye sannadii labaadna xajkii bay soo qabteen xajkii markay soo qabteen ayay waxay ku yimaadeen laba iyo toban bay markaa ku yimaadeen ansaar ah markii hore qoysaska qaarkood ayaan markaa kuba jirinba qoysaskii markaa ka maqnaana waxay noqotay markaa inay iyaguna ay ka soo qayb galaan markaasay dabeedna marka waxa weeye intay markaa xajka xajiyeen ayaa marka waxa weeye yacni alcaqabat alkubraa jamrada weyn ee la tuurto ee xagga maka ugu xigta agteeda halkaasay ku kulmeen habeen iyaday tahay halkaasayna nebiga calayhi salaatu wasalaam baycada kula galeen aynay ku yidhaahdeen noo kaalay oo madiine noogu kaalay madiine haddaad noogu timaaddana waxaannu ubadkayaga iyo dumarkayaga ka daafacan aanu kaa daafacaynaa yaa yacni waxa weeye wax kasta annagaa kaa kugu daafacayna markaad madiina timaaddo saasay kula ballameen baycadaa lcaqaba la odhan jiray shaytaankii nash bay ka tidhi markii baycadaa nebiga lala galay calayhi salaatu wasalaam habeenkaa leylata alcaqaba dada shaytaanku waa dhawaaqay biaclaa sawtih codkiisa ka ugu dheer buu ku dhawaaqa isagoo la hadlaya gaaladii qurayshiid markaasuu wuxuu ku yidhi yacni waxa weeye waa kuwa halkaas yacni markaa eh, muxamed yani waxa weeye qolyahani marka ay u yimaadeen oo markaysa marka waxa yani waxaan ay yani heshiiskan ay ku qaateen yani sowtan marka waxa weeye yani markaa laydinka guulaystay gaaladii quraysheed waxay seen mala ciidan baabaa la abaabulaya nebigu markuu maqlay wuxuu leeyay caduwullah seexda buuli halkii bay seexdeen markay seexdeen baa gaaladii qureysheed baa bartii shaytaanku u tilmaamay bay yimaadeen markaasay waxay arkeen wax ciidanoo meesha laga abaabulayay waxba inayna jirin yacni in la hurdo ay iska seexdeen markaasay ka tageen wuxuu yidhi marka kacbu bnu maalik wamaa uxibu ma jecli anna liya bihaa inay ii sugnaato aniga biha ay baddalahaa beddelkeeda inay ii sugnaato ba'du walil lilbedel mashhada badrin ka qaybgalka beder aan ka qayb galay baycatulcaqaba beddelkeeda inay ii sugnaato ma jeclayn oo inaan baycatulcaqaba ka maqnaan lahaa oo beder aan markaa ka qayb geli lahaa ma jeclaynoo kuma doorsadeen kacab waxaa la weyn in beder laga qayb gala iyo in baycatulcaqaba la xaadiro baycatulcaqaba in la xaadiro oo nebiga ballankaa lala galo iyo baycadaas ayaa agtiisa kala weyn waayo dee waxaa markaa ka dhashay baycatulcaqaba khayraadkii dambe ee markaa imanayay ee markaa madiine markuu nebigu tegay oo dhan ka sababoobay bay asal u ahayd muhaajiriintii hijroonaysay meel alla meelay u hijroodaan may haysanin yaa waata ku kalliftay markaysaga badda inay soo jiidhaan oo soo raacaan oo ardulxabasho yimaadaan waa arrinka ku kallifay yacnii rag baana cadaab joogta iyo dhibaato joogta a ah lagu samayn jiray oo aad iyo aad loo dhibaatayn jiray meel alla meel ay waaceensadaan oo markaysaga waxbaan yacni magangal u noqotaa oo ay u hijroodaan oo ku tibbadaan oo halkaasaa markaa waxa weeye wax inoogu sugan yihiin may jirin waxay noqotay markaysaga meelay ku soo qulqulaan oo ku soo yaacaan oo yacni ruux kastoo islaamaaba gaalada dhibtooda markuu ka soo cadharaayo iyo nebiga nasrigiisa markuu doonaayo meeluu soo abbaaray noqota waata kale jihaadadii waxay ka dhasheen markii la helay gundhigga markaysagaa la helay marka waxa madiina madiina gundhiggeeda raggii soo furay baanu ka mid ahaa ee dee nebiga kula ballamou yidhi noo kaalay annagaa ku daafacayne saa ku yidhi taasuu ka mid ahaa marka dee khayr fara badan bay markaas sababtay oo taas ka dhashay wuxuu yidhi wa in kaanat badrun adkara fi nnaasi minha haba ahaato beder adkara fi nnaasi dadka dhexdooda mid ka xus badan oo ay ka xusid badan yihiin minhaa baycatulcaqaba ay uga xus badan yihiin haba ahaatee anigu kuma doorsadeen buu yidhi oo inaan baycatulcaqaba ka maqnaan lahaay oo beder ka qaybgeli lahaa haddii laygu yidhaha ma ku doorsan lahayd kuma doorsadeen dadku walow aad markaa bederka ha u xusaaneen labaduba waa fadli badan yihiin laakiinuu isaga cindigiisa waxa la weyn baycatulcaqaba in laga qayb galaa ka weyn beder in laga qayb galo wa kaana min khabarii waxaa ka mid ahaa warkayga kacab baa odhanaya xiina takhallaftu goortan ka dib dhacay can rasuuli rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay aan ka dib dhacay fii ghaswati tabuuka ghaswadii ghaswatu tabuuka aan ka dib dhacay annii lam akun inaana anigu ahayn qaddu weligay aqwaa mid ka xoog badan walaa aysara ka xoolo badan minnii aniga markaa wakhti aan ka xoolo badanahay aan kana xoog badanahay wakhtigaa ma jirin waa mas'alatulkuxri mas'aladay yidhahdaan oo kale weeye yaa waa tafdiilu shayi calaa nafsii biictibaarayn shay baa naftiisii laga fadilayaa isagii baa la kala fadilayaa laakiin waxaa loo kala fadilayaa laba ictibaar loo eegayo wuxuu leeyahay yacni markaa naftaydu wakhti ay wakhtigaa ka xoog badan ma jirin ka la fadilaya waa naftiis kuu ka fadilayaana waa naftiis ya laakiin laba ictibaar baa lagu kala fadilaya waa laba zaman oo kala duwan walaa aysara mid ka xoolo badanna maan ahayn minii aniga naftayda yacani naftaydu watigawakhti eh, ay ka xoog badantay ma jirin aqwa wakhti ay ka xoog badantay ma jirin walaa aysara wakhti ay ka xoolo badantayna ma jirin yasaarku waa xaggii xoolaha quwaduna waa xaggii badanka xiina takhallaftu goortaan ka dib dhacay canhu ay can rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay aan ka dib dhacay fii tilka alghaswati ghaswada ghaswatu tabuuk la yidhaahdo gudaheeda taasoo ghaswada ah gudaheeda aan ka dibdhacay bimacnaa wuxuu leeyahy cudurdaar ma haysanin waa wakhtigaan ugu xoolaha badnaa ugu xoogga badnaa wax cudurdaaroo aan uga dibdhacayna ma jirin wuxuu yidhi wallaahi allah baan ku dhaartaye maa jamactu ma kulmin qablaha ghaswadaa ka hor raaxilatayni laba daabadood oo markaa la koro ma kulmin buu yidhi yacani laba tuldood oo kale ma kulmin laba raaxil oo la koro markaysaa ma kulmin qaddu weligay xataa jamactuhumaa ilaa aan kulmiyey labadaa markaa raaxilo labadaa daabbadoodee markaa la korayey rakuubka laga dhiganaayo ilaa aan kulmiyey fii tilka alghaswati yacnii wakhtigii ghaswadaas zamankeedii ilaa aan kulmiyey ay fii zamani tilka alghaswa walam yakun ma ahayn rasuuluullaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay yuriidu ghaswatan mid doono ghaswo mid doono ma ahayn duullaan uu gaalo ku duulo nebigu calayhi salaatu wasalaam ma doonin marnaba xaal axwaasha ka mida ilaa warraa bikhayriha inuu ku sarbeebo mooyaane oo ku tilmaamo mid kale oo tawriya sameeyo warraa yuwarri tawriyatan tawriyada waxaa la yidhahdaa qofkii waa in la moodsiiyo meeshii loo jeeday meelaan ahayn meel buu doonayaa meeshuu doonaya meel aan ahayn baanuu doonayaa in loo fahmo masalan oo kale nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu doonayaa oo kale markaa inuu qabto markaa meel fog dabeedna meel ka sokaysoo kale ayuu wuxuu odhanayaa meel heblaaya halkee loo maraa waxay dadka qaar u qaadanayaan halkan soke marka inuu jiro ama meel shishe ayuu markaa sheegayaa oo uu leeyahay xaggee loo maraa meel kale oo ku dhowo oo ka duwan buu markaana doonayaa ama gacantoo kale ayuu gees ku tilmaamayaa faraha intuu gees ku tilmaamo boosuulkana gees kale oo kale ku tilmaamayaa masalan tawriyadaan tilmaamaynaaye waxaana loo jeedaa halka suulka u jeedo yacni meesha dadka loo tilmaamayo waxoogaa waxaa ku jirta nowcan maa in markaa laga maldahayo oo la doonaayo inaanay meeshii bitacyiin u ogaan oo aynay u garan marka markuu meel doonaayo inuu qabto oo uu ku duulo waa qarin jiray oo meel kale ayuu sheegi jiray oo weydiin jiray ama makaan kale oo jiha kalea buu weydiin jiray o odhan jiray meeshaasi markaa intay jirtaa waxaa loo qaadan karaa inuu halkaa u socdo jiho kalaan u socdaaba ha la diyaargaroobo dabeedna markaasuaa meel heblaaya intay jirtaa yacni jiha aan jihadii ahayn ayaana muraadkiisu yahay tawriyadu anwaacda noocaasay noqonaysa markaynu leenahay faruhu gees ku tilmaamayaa masalan oo usuulkana gees buu ku tilmaamayaa waxaynu uga jeednaa yacni naqli cad uma haynee waxa weeye tawriye inay noocaasoo kale noqonayso xataa kaana tilka alghaswa tawriyadaa wuxuu samayn jiray oo sidaas u maldihi jiray meesha uu doonaayo u qarin jiray oo meel kale u moodsiin jiray xataa kaanat ilaa ay markaa jirtay bimacnaa ay dhacday tilka alghaswatu ghaswadaasi ay xataa wujidat tilka alghaswa kaanat waxa weeye waa taama weeye saas aawadeed kaanada taammadiina waxay ku kaaftoontaa marfuuc keliya waduu tamaamin maa birafcin yaktafi faghazaaha waa duulay rasuulku sala allahu alayh wasalam rasuuluullaahi sala allahu alayh wasalam wuxuu duulay fii xarrin shadiidin ay fii zamani xarrin shadiidin kul daran wakhtigii ayuu duulay gudihiisa wastaqbala wuxuu qaabilay safaran baciidan safar dheer buu qaabilay wa mafaazan iyo dhul marka waxa weeye bahgooye ah oo aan biyo iyo waxba jirin ee iska lama degaan oo kale ah mafaasada waxaa loo isticmaalaa waa dhul marka waxa weeye dee khatar ah oo in lagu dhintaa halis yahay waa almafaaza marka la yidhaahdo waa meesha khatartaa weeye oo laga tilmaamayo waxa weeye markaa meel dee halis ah fawaza bimacnaa maata waa la yidhahdaa in tafaa'ul loo yidhi oo loogu bixiyey asaalatan oo hadalku ka soo jeedo taasna waaba la tilmaamay oo laga tilmaamayo waa meel lagu fawzay bimacnaa lagu liibaanay oo siday carabtu u odhan jireen qofka la qaniino ayuu odhan jireen saliim iyagoo uga jeeda ladiiq saliim waa maxay waa caafimaad qabaa muraadkoodana wuxuu yahay ladiiq waxay tafaa'ulayaan inuu ka kaco bogsado hmm. marka mafaaza waa meel lagu liibaanay ya waxaa la mid a ah hadalka dadkeennu ay isticmaalaan markay sheegayaan meel in dhibaata ka jirto waxay leeyn meesha waa lagu barakaysnaa waa lagu barakaysnaa meesha afkay ka dhowrayaan hadalka markaa waxa weeye yacni markaa xun ay ka dhowrayaan waxayna tafaa'ulayaan inda baraka iyo khayr iyo ladnaani meesha ka dhacdo wastaqbala wuxuu qaabilay nebigu calayhi salaatu wasalaam safaran safar buu qaabilay safarkaasoo baciidan dheer wa mafaazan iyo meel bahgooye ah oo ambiye iyo wax la cunaa ku sugnayn ayuu markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam qaabilay oo bimacna ka horreeyey oo dee wuxuu ku socdaa ilaa iyo tabuuk tabuukna waa maxay waa tarafu shaam yaa masaafo aad u badan weeye masaafadani masaafo aad u badan oo markaa kun kilomitir ka badan weeyaan aa masaafo aad u dheer wastaqbala wuxuu qaabilay cadadan tiruu qaabilay nusakha qaar waxay idiin qorayaan caduwan kasiiran labadaba waa loo soo naqliyaa wastaqbala wuxuu qaabilay cadadan tiro kasiiran fara badan ama caduwan kasiiran cadow fara badan buu qaabilayoo waa cadowgii reer yurub oo waxaa ka talin jiray dhulka shaam nimankii ruumka ahaa baa ka talin jiray marka dhulkay ka taliyaan waxaa ugu soo baalleeyey tabuuk baa ugu soo baalleysay marka ciidamadii ruum baa meesha jooga marka cadow tiro badanna waa qaabila fajalla waa u muujiyey yacni waa qaabilayay baa looga jeedaa fajallaa waa u muujiyey oo waa u caddeeyey tajliyadu waa caddayn lilmuslimiina muslimiinta wuxuu u caddeeyey oo u muujiyey amrahum arrinkoodii liyata'ahabuu si ay u diyaargaroobaan uhbata ghaswihim si ay u diyaargaroobaan uhbata ghaswihim yacni markaa dagaalkooda diyaargarowgiisii si ay u diyaargaroobaan uhbadu waa waxa markaa lagu diyaargarooba uhba la yidhahdaa yacni marka hore wuxuu qarinta u samaynayey dee waa si waxa weeye cadowgu war aanu u helin oo waxaa dhici karta dee munaafiqiinta qaarkood dee inay ka digaan haddii dhulku dhow yahay oo kale oo khabarkii cadowgii gaadho ya istaciinuu calaa injaaxi xawaa'ijikum bilkitmaan xadiis baa waxaa lagu soo wariyay inuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxaa u kaalmaysataan danihiinna fulintaa fulinaysaan oo ku guulaysanaysaan waxaa u kaalmaysataan qarintaa qarinaysaan xadiiskaana culammada qaarkood way taxsiinayeenoo waa quweeyeen laakiin marka mafsadada noocaasi ayna ka iman karin oo qarintiina ay ka imanayso dhibaata ay ka imanayso xaalka noocaasa xaajadu waxay keensanaysaa in la caddeeyo haddii aan loo sheegin saxaabadii haddaan loo sheegin meeshay ku socdaan inay tahay tabuuk ee si fiican u soo diyaargarooba sahaydiinna iyo waxaweeye hubkiinna mid walba dee waxaa dhici kari lahayd inay markaa qaar tasaahulaan dabeedna ha dhow ay yidhahdaan masaafada inta leeg kumaanu talagelin haddaannu ogaan lahayn dee sahay badan baannu soo qaadan lahayn sahaydii ciidankii ka go'day la yidhaahdo sahaydii ciidankii ka go'day la yidhaahdo yaa markaa dee xog baa loogu dhiibayey ku talagal imikaba sababta loogu sheegay waa saas fa akhbarahum waa uga warramay nebigu calayhi salaatu wasalaam biwajhihim wejigooda bimacnaa halkay u jeedaanee u qasdayaan ayuu uga warramay alladii wejigoodaasoo yuriidu nebigu doonaayo calayhi salaatu wasalaam waalmuslimuuna muslimiintuna maca rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilahay la jirkiisa kasiirun waa fara badnaayeen muslimiin badan baa nebiga la socotay yaa oo toban kun ka badan siyarka qaarkood waxay yidhaahdaan muslimiintaasi waxay gaadhayeen soddon kun bay gaadhayeen marka ciidan aad u badan bay ahaayeen walaa yajmacuhum kitaabun xaafidun walaa yajmacuhum ma kulminaynin kitaabun kitaab ma kulminayn kitaabkaasoo xaafidun magacooda markaa wax xafido oo markaa waxa weeye lagu xafido diiwaan magacooda lagu qoro oo magacyadooda ku wada yaalliin oo laga eegayo laga xaadirinayo cidda markaa xaadirtay hadhow laga ogaan karo ma jirin yuriidu bidaalika addiiwaan wuxuu uga jeedaa hadalkaas diiwaanku uga jeedaa oo ciidamada muslimiintu waagii hore dee diiwaan ay ku qoran yihiin oo magacyadoodu ku yaallaan ma jirin awalu man dawwana adawaawiin wuxuu ahaa cumar bnukhadaab kii ugu horreeye diiwaan sameeyey ee magacyada ku qoray markaa ciidamada muslimiinta ku qoray markaa magacyadooda wuxuu ahaa cumar bnu khadaab buu ahaa oo haddaan nebigu samayn muxuu u sameeyey jawaabtu waxay tahay wuxuu u sameeyey xaalka caynkana maslaxo gaara ayaa keensatay markaa sidaas aawadeed yacni ijtihaadan ayuu ku sameeyey samaynta uu sameeyana sunnatulkhulafaagi bay soo gelaysay fa calaykum bisunnatii wa sunnati alkhulafaa'i alraashidiin almahdiyiina min bacdi ashyaada masaalixu masaalixulmursala ah ee saxaabadu ay sameeyeenna saxaabadu way ku ijmaaceen ijmaaca saxaabaduna xujo weeye oo cid ku caariday cumar oo tidhi bidcaad samaysay ma jirto saas aawadeed yacni ijmaaci saxaabaduna saasuu ugu sugnaaday idan laa ishkaal qaala kacbun kacab wuxuu yidhi fa qalla rajulun waxa yaraaday nin ninkaasoo yuriidu doonaya an yataqayaba inuu maqnaado doonaya oo ka hadho dagaalkaas ilaa danna inuu maleeyo mooyaane anna daalika inuu kaasi ninkaasi sayakhfaa inuu qarsoomaayo maa lam yanzil fiihi waxyun intaan waxyi ku soo degin inuu qarsoomaayo ayuu shakhsi walow sidaa markaa ee doono inuu maqnaadaa yacni markaa u malaynaya min allaahi xagga ilaahay aynu waxyi kaga soo degin ama waxyigaasoo min allaahi xagga allah ka ahaaday tacaala allah isagaa korreeyey marka faqalla rajulan yuriidu an yataghayaba ilaa danna yacnii waxay markaa tahay macnaha ayaa isaga dhacaya yidhahay macna nafyi oo istisnaaga mufaraqa ah waa inuu nafyi ama shibhu nafyi waa inuu ka horreeyaabay yidhaahdeen siday jamaahiirta culammada nuxaaddu ay maraan marka wixii markaa nafyi ama shibhu nafyi qubmani aanu ku sugnaynna waxaa lagu awilaa macno nafyi baa lagu awilaa saasi waa sida jamaahiirtu mareen marka faqalla maadaama la yidhi qillada waxaa loo isticmaalaa wakhtiyada qaarkood cadam oo qaliilka mar baa la yidhahdaa cadam baa loo jeedaa marka macnuhu wuxuu u dhacayaa yacni markaa nin ma jiro doonaya inuu maqnaado inuu malaynan lahaa mooyaane inuu qarsoomayo haddaan waxii ku iman oo waxii sheegin hmm yacni saas ayaa markaa macnuhu u dhacayaa oo macno nafyi uu mu'awal ku noqonaya inkastoo culammada qaarkood ay yidhaahdeen dhibi kuma sugnaoo qur'aanka siddeed iyo toban aayadood baa ku yimi oo istisnaaga mufaraqa ah iyadoo aan nafyi ka horraynin qur'aanka ku yimi siddeed iyo toban mawdic jamaahiirtu waxay leeyihin siddeed iyo tobankaba dee macno nafyi ay leedahay baa lagu xambaaraya hmm, saasaa lagu xambaaraya bay leeyihin laakiin culamada qaar waxay leeyihiin dhibi kuma sugnaan laakiin waa taa'ifo aad u yar waqazaa rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam waa duulay rasuulkii ilaahay sala allahu alayh wasalam tilka alghaswata taasoo duulaankaas ah tabuuk wuxuu duulay xiina taabat isimaaru markii midhuhu ay wanaagsanaadeen bimacnaa ay bislaadeen wadilaalu hadharhkuna ay wanaagsanaadeen yacnii wakhti markaa waxaa weeye midhihi ay soo go'ayaanoo midhihii bislaadeen dhirtiina hadhac tahay wakhtiguna haddana aad u kulul yahay ayuu nebigu duulay calayhi salaatu wasalaam oo madiine ka baxaya fa ana ilayha ascar anigu xaggaas yacni markaa hadharkaa iyo midhahaas xaggoodaan u iilanayaa assacar waa iilashada weeye walaa tusacir khaddaka linnaas ay laa tumil baa loo jeedaa takabburan ha u iilin markaa waxa weeye qoortaada ha qallucin adoo dadka hoos u yasayo hoos u eegaya oo xaqiraya ya marka sacarku waa maylka marka wuxuu leeyahay hadharka iyo hadhaca iyo midhaha bislaada iyo waxyaalahaasaa nafti u iilanaysa waxay ku tusinaysaa adduunyadu inay markaa aafo tahayoo wax kastoo markaa waxa weeye dhib ah ama xumaasho ah in marka waxa weeye jacaylka adduunyada la jeclaada inay sabab u tahay waata xikmad lagu yidhi xubu dunyaa ra'su kulli khatii'a nebigu ma odhan calayhi salaatu wasalaam qaar baa xadiisnimo u sheegay laakiin waa mawduucoo been abuur weeye oo nebiga calayhi salaatu wasalaam ma odhan laakiin waa xikmatu min alxikam waa xikmad xikmooyinka ka mida marka wuxuu tilmaamayaa sababta marka waxa weeye uu baaqday inay tahay naftu inay xaggaa u iilinaysa fatajahaza waa diyaargaroobay rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay ayaa diyaargaroobay waalmuslimuuna muslimiintuna waa diyaargaroobeen macahu rasuulka la jirkiisa ayay diyaargaroobeen ama xaala rasuulka la jirkiisa ay ahaadeen ayay diyaar garoobeen wadafiqtu waxaan gudagalay aqduu inaan hayo ayaan gudagalay likay atajahaza si aan markaa waxaa weeye aan u diyaargaroobo macahu rasuulka sala allahu aleyh wasalam la jirkiisa aan u diyaargaroobo fa arjicu waan soo noqdaa walam aqdi shay'an anigoo waxba aan gudan waxba aan samayn waxaan sameeyeoo fuliyeyadayna jirin ayaan haddana dib u soo laabtaa waan is idhaahdaa diyaargarow laakiin haddana siba iga noqotaa in allaha idaa araada shayan haya asbaabah ilaahay hadduu shay doono asbaabtiisu diyaariya wa aquulu fii nafsii waxaan iska idhaahdaa naftayda ana qaadirun calaa daalika anigu waa awoodaa calaa daalika kaasoo diyaargarowga ah idaa aradtu markaan doono saasaan isku sabirsiiyaa buuli war waad kari karaysaayo waxba maaha markiiba waxa weeye in yar baad ku diyaargaroobi kartaa falam yazal daalika kama suulinkaasi bimacnaa waxa weeye igama eh, bixin oo marka waan ahaa baa looga jeeda nafyu nafyi isbaatun zaala yazaalu baa waxay leedahay macno nafyi bay leedahay lamna waa adaatu nafyi labadii nafyi baa isku dhacay qaacidadu maxay tahay nafyu nafyi isbaatun hadal la diiday haddii la sii diido nafyi kala sii galo laba nafyi iska daba dhacaan musbat baa hadalku noqdaa marka waxay noqonaysaa eh, falam yazal ay fa kaana daalika ama fayakuunu daalika kaasi wuu ahaanayaa iyo tamaaddaa mid ila dheeraanaya bii aniga xataa istamarra binnaasi aljiddu arrinkaasi wuxuu ila sii dheeraanayay oo sidaas marka waxa weeye inaan haddana diyaargaroobayn laakiin ay wuxuuna iga sii noqonayaan oo haddana marka waxaa hawshii baaqanayso ilaa markaa dadka uu ku daa'imay oo ku sugnaaday aljiddu ijtihaadkii iyo dadaalkii oo dee ragga badankoodii waa kuwan diyaargaroobaye si jiddii oo dhab ah oo yani marka ay dadaalayaan markiiba markaa camcamcamcam hawshii qabtay fa asbaxa rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu noqday sala allahu alayh wasalam ghaadiyan markaa mid ka la hayoo tegaya waalmuslimuuna macahu wuxuu rasuulku noqday calayhi salaatu wasalaam mid baxayo ka la haya waalxaal almuslimuuna muslimiintuna macahu la jirkiisa ay ahaadeen waa jumla xaaliya walam aqdi ma gudanoo ma samayn ay walam afcal min jihaazii ama min jihaazii labadaba waa loo dabdiyey jiimkal in la kor kordhigiyo in la hoos dhigee diyaargarowgii waxaan ku diyaargaroobayey shay an waxba kama qaban oo waxaan ka fuliyey ma jirto jahaasku waa waxa lagu diyaargaroobo dee jahaasulxarbi baa jiro jahaasulcursi baa jira yacni marka waxa weeye wax weliba diyaargarowgeeday leeyihi mid weliba qalabadeeday leedahay marka waxa weye caruus la yidhaahdo yani waxa weeye waa qalabada marka waxaweye gabadha caruusada la raacinayo ee lagu diyaargaroobay taas wy yani marka waxa weeyaan cursigii la diyaarinayo jihaasulxarbi markay tahayna dee waa qalabadiis iyo hubkiisa iyo sahaydiis waxa loo qaato walam aqdi ma gudan bimacnaa ma samayn min jihaazii qalabkii aan ku diyaargaroobi lahaa iyo sahaydii iyo wixii oo dhanba shay aan waxba kama samayn wax allo wax ii qabsoomay ma jirto suma qadawtu dabeedna waa soo kallahay farajactu haddana waa noqday walam aqdi shay'an waa jecel yahay inuu diyaargaroobo yaa gees kalena wax waa ka jiidanayaanoo yacni xaggana mar buu eegayaa marna xag buu eegayaa ya hadhaca iyo midhaha bislaaday iyo markaysa marka waxaan yacni yacni in guryihii layska joogo geestaas xilligaasoo kale markaa xaggaasina waa jiidanaysa masaafada dheer iyo markaa amoska ka horreeya iyo in wakhtigu markaa dheer yahay iyo waxyaalahaasina waxa weeye iyaguna waa hor marka wuu is yidhaha diyaargarow laakiin waxba uma qabsoomaan suma qadowtu farajactu walam aqdi shay'an dabeed waa ka lahay haddana waa soo noqday walam aqdi shay'an waxaan soo noqday walxaal lam aqdi shay'an aanan waxba gudan wax alla waxaan sameeyey aanan jirin falam yazal daalika yatamaada bii arrinkaasi kama zuuline waa ahaa yatamaada bii inuu ila dheeraanayo wakhtigiisii ila sii jiitamayo ila dibdhacayo xilliba xilli isu dhiibayo oo xilligii baa sii dheeranaya yaa tamaadigu waa si dheeraanshaha shaygii lagu sii sugnaado waata la yidhahdo alrujuucu ila alxaqi khayrun min altamaadi fi lbaatili xaqa in loo noqdo baa waxay ka wanaagsan tahay in baatilka layskaga sii sugnaado layskaga sii daa'imo yaa waxaa ka fiican in xaqa loo noqdo ayaa ka fiican tamaadigu waa saas xataa asracuu ila ay dheereeyeen wa tafaarata alghaswu uuna markaa waxa weeye markaa socday alghaswu duullaankii uu socday oo bimacnaa waxaa loo jeedaa mujaahidiintii ay tageenoo hor mareen waana faradukum cala alxawd soo ma ahayn bimacnaa waxa weeye waxay sameeyeen sabqi bay sameeyeenoo waa dheereeyeen yaa yacani waxa weye markiiba hor bay ka baxeen fahamamtu haddana waxaan ku hamiyey an artaxila inaan markaa waxa weeye markaa yacni guuro oo ka daba guuro ka daba tago yacnii rixlad iyo daabba intaan sameeyo inaan markaa ka daba safro ayaan doonay irtixaalku waxa weeye markaa waa safarkii waxaana caadatan loo isticmaalaa waa markaa raaxilo iyo wax la mida yacni markaa waxaweye loo fuulayo safarkaas fa udrikahum dabeedna aan haleelo aan jidka ku gaadho fa yaa laytanii facaltu alla jeclaan lahaaya inaan yeelo yaa laysa alumuuru bitamani umuuruhu tamanni kuma xasilaanoo sida la jeclaystoo la tamaniyaa mar walba ma dhacdo mar walba ma dhacdo laytani waa xarfu tamanni weeyi waa jeclaan lahaaya waa macnuhu dhacaya dadka qaarkood waxaa iskaga qaldama layte iyo weylun baa iskaga qaldama ya markaasaad waxaa arkaysaa dadka qaarkoodoo markay wax fasirayaan odhanayaa laytani yacni markaa hooggaygaay ama halaaggaygaay tan noocaasina waa qalad marka waa qalad faadixa waa qalad xun yacni layte iyo weylun waa in la kala gartaa laytani ma aha markaa lama mid aha yacni weyl lama mid aha waa xarfu tamanni weeyi waa xaraf faa'iidaynaaya tamanni faa'iidaynaaya jeclaan lahaaya facaltu inaan yeelo alla ma in yeelo macnuu saasuu dhacay ya bal muxuu markaa qofka saa ku fasirayaa u odhanayaa xadiiska nebiga sala allahu alayh wasalam ee tilmaamaayey yacni marka alaa unabbi'ukum biakbari alkabaa'iri qulnaa balaa yaa rasuula allah qaala alishraaku billah wa xuquuqu lwaalidayn wa fajalas alaa wa shahaadatu zuur alaa wa qawlu zuur famaa zaala yukariruha xataa qulna leytahu sakat qaar baad waxaad markaa leytahu yani markaa weelkii ku fasiraya ya weelkii ku fasiraya yacni cilmiga carabiyada waxaa loo baahan yahay in markaa lagu dadaalo diintu carabi bay ku timi haddii qofku markaysaa carabigii marka waxa weeyaan uu markaa ku liito waxay noqonaysaa inuu markaa nusuustii macaanidoodii inuu markaa ku fasiro waxaynay ahayn meelaha qaarkoodna khatar baabay la gelayaan khatar yaa ayaanu meelaha qaar la gelaya haddaba yaada iyo laytani marka la ysku daro maxay yaadu noqonaysa culammadu laba qowl bay ka leeyihiin in la yaadu waa xarfu nidaa calaa haadaana waxay noqonaysaa munaadaa la qadaraya ay fa yaa qawmi tolkayow laytanii jeclaan lahaayaa facaltu inaan saa yeelo kaas waa qowl qowlka labaad waxa weeye in la yaada waxaa looga jeeda xarfu tambiih baraarujin baa loo jeeda labada wejina waxa fiican wejigaa tambiiha in lagu fasiraa fiican oo waxba munaada aan la qadarin waana wejiga marka ibnu maalik uu waxaweye arjaxay oo kitaabkiisa altawdiix limushkilaati asaxiix kitaabka la yidhaahdo oo axaadiis saxiixulbukhaariga ah markaysaga wejiyada yacni icraab ahaan saxda uu caddaynaayo sida markaa loo icraabaayo wuxuu odhanayaa labada weji waxa arjaxa in tambiih la yidhaahdo waayo marnaba ma soo aroorin munaadaha in la sheego haddii munaadahaasi maqsuud ahaan lahaana wakhtiyada qaar buu iman lahaa iyadoo munaadihii la sheegaayo nusuusta eeg mar kasta wuxuu ku yimaadaa biduuni munaadan iyadaan munaade la sheegin ilaha mar walba waa xadfan yahayna dee sax noqon mayso saas aawadeed waxay noqonaysaa markaa in la yidhaahdo waa xarfu tanbiih in la yidhahdo uma lam yuqadar daalika lii intaa dabadeed layma qadarin buu yidhi kaas arrinkaa mid lay qadaray ma aha oo layma qorin saas aawadeed ma dhicin fadafiqtu waxaan gudagalay idaa kharajtu markaan soo baxo fi nnaasi dadka dhexdooda aan ku soo baxo bacda khuruuji rasuulillaahi sala allahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay markuu baxay dabadeed markaan soo baxo waxaan gudagalay yaxzununii inuu imuruga gelinayo annii laa araa lii uswatan inaanan arkayn cid markaa ku dayasha igu sugan tahay inaanan arkayn ilaa rajulan maqmuusan calayhi fi nifaaq ciday ku dayasha igu sugan tahay ma arag buu yidhi kudayashadii baa waxay noqon kartaa mid wanaagsan iyo mid xunba marka saa laga dhigo ayay waxay noqonaysaa markaa istisnaagu in mutasil noqdo laakiin kudayasho wanaagsan haddii looga jeedo kani markaa kama hadhayo ciday kudayashaba iigu sugantahay noocay doontaba ha noqotee ma arkin buu yidhi ilaa rajula nin mooyaane ninkaasoo maqmuusan calayhi lagu ceebeeyo ama lagu dhaleeceeyo fi nifaaqi munaafaqnimo lagu tacniyo lagu dhaleeceeyo mooyaane amsigu waa xaqiraadda markaysaga weeyey yani waa lagu dhaleecanaya waa lagu xaqiraya alkibru bataru lxaqi wa kamtu nnaas wa nnaasna waa loo soo naqliya aw rajulan ama nin mooyaane ninkaasoo miman cadara allahu tacaala ka mid ahaaday kuwa allah u cudurdaaray oo min aducafaa'i yacni markaa ducafada ka mida wuxuu tilmaamayaa markii magaaladii madiina nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo ciidankii muslimiinta la socday ay ka baxeen waxay noqotay magaaladii madiina inay markaa waxa weeye raggiba ku yaraadaan haddaan soo baxoon isidhaahdo yaa kula mida waxaan arkaan buu yidhi yacnii cid ama munaafiqnimo lagu ceebeeyey oo lagu dhaliceeyey ama mid ilaahay u cudurdaaray oo markaa ah markaa kuwii dacafada ahaa ama indhaha la'aa ama laangadhaha ahaa ama waxa weeye markaa xanuunsanayey yacni markaa kuwaas mooyaane cid kale kuma arka buuli cali bnu abi taalib nebigu waa soo reebay calayhi salaatu wasalaam laakiin maadaama amarkii nebiga isaga lagu soo reebo madiine inuu khaliifo ka sii noqdo loo soo reebay dee isagu markaa kuwan kuma jiro isagu amar rasuul buu ku joogaa wuxuu doonaya nebiga inuu raaco calayhi salaatu wasalaam oo waa kii ku yidhi markuu nebigu ku yidhi markaa jooga adigu markaa madiine bal eh, sii maamul oo khaliifo iga sii noqo atukhlifunii fi nnisaa'i wasibyaan rasuulkii ilaahay uma waxaad igu reebaysaa dumarkiiyo carruurta miyaad igu reebaysa markaasuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam amaa tardaa an takuuna minii bimanzilatii haaruuna min muusa hayra an laa nebiya bacdii war miyaad ku raalli noqonayn maqaamkii haaruun muuse ka joogay oo kale inaad iga joogto maqaamkaasoo kale mid igaga sugan inaad noqoto oo markuu muuse tegay oo duuru saynaa qabtay dee isagaa ku sii hadhay reer banu israa'iil oo sii maamulaayo taasoo kale inaad marka maqaamka igaga sugnaato miyaanad markaa ku raalli noqonayn waxaad se kaga bedelan tahay isagu nebi buu ahaa laakiin adigu nebi ma tihid hayra an laa nebiya bacdii markaasuu raalli noqda sidaasuu ku jooga marka hadalkii isaga kuma soo darin ilaa amar rasuul buu isagu ku jooga calayhi salaatu wasalaam isagoo aan bixin wuxuu ka dhigan yahay isagu inuu baxay oo shakhsigu haddii niyadiisu dhammaystiran taho ay tahay niyad taam ah oo dhammaystiran wuxuu awoodi karanayae sameeyey oo si kale uu baaqday oo cudurdaar xabisay amaba dee nebigu baajiyo u yidhi joog wuxuu ka dhigan yahay sidii mid ka qayb galay oo kale yaa yaa raaxiliina ila albayt alcatiiqi laqad sirtum jusuuman wa naxnu arwaaxa laqad sirtum jusuuman wa sirnaa naxnu arwaaxa ina aqamnaa can cudrin wa can qadarin waman aqaama cala cudrin faqad raaxa waman aqaama calaa cudrin faqad raaxa yaxzununii alkaa maaddaa yaro baraarujinayaa ficilka xazina iyo xazana macnaheedu waa kala duwan yihin xazina yaxzanu waa ficil laazim ah isagaa murugooday weeye xazina iyo yaxzanu markuu baabu farixa yahay oo maadiga za'da oo caynulkelimi ay hoos dhigan tahay mudaaricana ay kor dhigan tahay waa laazim mafcuul ma qaada xazana yaxzunu markay too baabunasara uu yahay oo maadiga za'du ay kor dhigan tahay xazana mudaaricana ay godan tahay yaxzunu mutacaddi weeye cid kaluu murugo gelinayaa yaa waa shay shay kale murugo gelinaya marka mafcuul inuu ku dhacu u baahan yahay yaxzununii iyo yuxzinunii waa bimacnan markuu hamse leeyahay yuxzinunii la yidhaahdo axzana yuxzinu iyo xazana yaxzunu waa bimacnan saas aawoodee mafcuulka markaa loo geliyey oo uu yidhi yaxzununii annii laa araa lii uswatan ilaa rajulan maqbuusan calayhi fi nifaaq kaasuu tilmaamayaa inuu murugo gelinayo murugadu isagay ku dhacaysaa waxa murugo gelinayaana waxa weeye waa cid qudwa inaanu haysan ciddaas markaa waxa weye ama loo cudurdaaray ama markaa nifaaqa lagu ceebeeyey mooyaane marka laa yaxzunuhum alfazacu alakbaru ma murugo gelinayaa looga jeedaa hmm. liyaxzuna aladiina aamanuu loogama jeedo mu'miniintu inay murugoodaan ee liyaxzuna inuu murugo geliyaa laga tilmaamayaa shaytaanku buu doonayaa liyaxzuna faacilkeedu wuxuu noqonayaa shaytaanka oo huwa ah oo u noqonaysa shaytaanka ya mafcuulkuna wuxuu noqonayaa alladiina halad waxa noqonaysa liyaxzuna aladiina si ay u murugoodaan haddii lagu fasiro dee waxay noqonaysaa macno qalada in lagu fasirayo waa iyadoo mutacaddi ah mafcuulkii baa faacil laga dhigayaa waana qalad halad wey tanoo kale culammada qaar waxay ka cabbiraan mucaddan bilxaraka yacni xarakaa lagu tacaddisiiyey ficilkii oo marka waxa weeye laazim ahaa ayaa xarakadiisii markii la bedelay wuxuu noqday mutacaddi buu noqday mutacaddi ayuu noqday saas aawadeed baa mawaadicda caynkaasoo kale ah sida laa yaxzunhum alfazacu alakbar qiraa'ada kalena la akhriyay laa yuxzinuhum alfazacu alakbar waayahay uswa waxaa ku bannaan laba wejiyo waa uswa iyo iswa labadabana qur'aanka waa la akhriyey ya hamsada in la hoos dhigo iyo in la godo labadaba cidda allah u cudur daaray waxaa loo jeedaa kuwii indhahal ahaa ama curyaamiinta ahaa ama laangarayaasha ahaa ama xanuunsanayey yacni kuwaasaa laga tilmaamaya laysa cala alacmaa xarajun walaa cala alacraji xarajun walam yadkurnii rasuulu rasuulullaahi sala allahu alayh wasalam xataa balaqa tabuuk kacbun wuxuu yidhi walam yadkurnii ima sheeginoo ima xasuusan rasuulullaahi sala allahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay xataa balaqa tabuuk ilaa uu tabuuk gaadhay intii ka horraysay ima xusinoo ima soo qaadin dikrigii sheegistahaa baa looga jeedaa fa qaala wuxuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam wa huwa jaalisun walxaal huwa isagu jaalisun u fadhiyo fi lqawmi ragga dhexdooda u fadhiyo raggii saxaabada ahaa uu dhex fadhiyo bitabuuka meesha tabuuk la yidhaahdo gudaheeda uu raggii dhex fadhiyo bacda bitabuuk ku jirtaa waa darfiya weeye tabuuk ma laayansarif baa laga dhigay ya oo waxa weeye markaa dee ta'niis iyo calamiya ku kulmay oo bimacnaa buqca loo jeeda culammada qaarkood waxay waa la sarfin karaaoo bitabuukin baa la odhan karaa markaana waxaa looga jeedaa bimacnaa makaan in laga tilmaamaayo marka labadii cillaa mid meesha ka baxaysa ta'niiskii baa ka baxaya saasuu munsarif ku noqonaya maa facala kacbu bnu maalikin wuxuu yidhi kacbu bnu maalik muxuu falay maa facala muxuu sameeyey kacbu bnu maalikin kacboo ina maalik ahi fa qaala rajulu nin baa wuxuu yidhi min banii salimata bani saliime ka mida yaa rasuula allahi rasuulka ilaahayow xabasahu waxaa xabisay burdaahu labadiisii macawisood bimacnaa macawistiisa iyo go'isaa xabisay iyo wannadaru eegistuu eegaayo fii cidfayhi labadiisa dhinac uu eegaayo oo iscajabinaayo ayaa xabisay hadal xun ayuu cabbiray naftiisa in wax ku jirayn ayaa markaa dhici karta banii saliima laamku waa hoos dhigan yahay nusakha qaar way kor dhigayaan oo uu ka mid tahayba nuskhada daarulminhaaj laakiin saxdu waxay tahay waa in salima yahay bikasri illaam laa bifatxiha faqaala lahu mucaadu bnu jabal faqaala lahu ninkii wuxuu ku yidhi mucaadu bnu jabalin mucaadoo ina jabal ahi bi'sa maa qulta wax la yidhaahdo waxaad tidhi baa u xun wallaahi yaa rasuula allaahi allah baan ku dhaartay rasuulkii ilaahayow maa calimnaa calayhi ilaa khayraa kuma ogin ninkaas khayr waxaan ahayn kuma ogin fasakata rasuulullaahi sala allahu aleyh wasalama waa aamusay rasuulkii ilaahay sala allahu aleyh wasalama waxba kama odhan yani waa inkaar munkarkii la inkirayo weeye markuu leeyahy bi'sa maa qulta waana taskiyeeyey kacbu ibnu maalik oo wuxuu yidhi allah baannu ku dhaarannaye rasuulki ilaahayow khayr waxaan ahayn kuma ogin yacni hadda wuxuu ku maqan yahay ma garan karro ma cudurdaar baa ma cudurdaar la'aanba taa kama hadlin laakiin arrinka hadda loo jeediyey ayuu ka daafacay waanu taskiyeeyo waa ammaanay xaalkiisii hore saasaannu ku ogeyn markaasaa rasuulku sala allahu alayh wasalam ka aamusay oo bimacnaa inkaarka mucaad uu ku inkiray nebigu calayhi salaatu wasalaam waa taqriiriyey taqriirkuna waa xuja sharciya xuja sharciya weeye ninkii hore sidiisii baa la taqriiriyana la odhan maayo ninkan hore waa tan markaa lagu inkiray man ra'aa minkum munkaran falyughayirhu biyadihi fain lam yastatic fa fabilisaani marka carabkii baa lagu inkirayo waa taa marka waxabay arrinkiisii la inkiray maadaama la inkiray inkaar labaad laazim maaha laakiin ta dambe taqriir bay noqonaysaa ilaa laguma inkirineen nebigu waa u taqriiriyey calayhi salaatu wasalaam sidaas aawoodee waa xuja sharciya waxaa laga qaadanayaa cidi hadday cid markaa tacnido oo ciddaa loo qaato in xaqdarre lagu tacninayo in la daafacaa inay fiican tahay in la daafacaa inay fiican tahay ayaa laga qaadanaya mucaadi ibnu jabalna siduu u daafacayaa sidaas weeye waa jirtaa marka waxa weeye kacab inuu markan dee waxa weeye qaldamay oo dee ghaswadii waajibka ahayd iyo duullaankii waajibkahaa inuu ka hadhay ou nebigu amray in la soo baxo laakiin taas inuu ku qaldamay sheegi mayso in cujbi iyo kibir iyo waxyaalaha kale inay ku sugnaayeen aafaadka kale waxyaalaha iscajabinta iyo kibirkuna waxay ka mid yihiin waxyaalaha qofka halaagay ka mid yihiin xataa hadduu qofku wax ku qaldan yahay waxa kale aanu qabin haddii dhalada laga saaro in laga daafaco waa laga qaadanayaa waxaana soo aroortay man dabba can cirdi akhiihi kaana xaqan calayhi an yaduba allahu wajhahu can innaar aw kama qaala sala allahu alayh wasalam qofka daafaca cirdiga walaalkii yacni xaqdarro wixii looga sheego ka daafacaa ilaahay wuxuu isku waajibiyey aakhiro inuu wejigiisa markaa naarta ka daafacayo ka celinayo wa fii lafdin man radda can cirdi akhiihi radda allahu wajhahu can innaar fa huwa calaa dalik wakhti gudihiisoo nebigu calayhi salaatu wasalaam uu sidaa ku sugan yahay ra'aa wuxuu arkay rajulan nin buu arkay mubayidan dharkiisu cadcad yihiin oo dhar cadcad xidhan mubayidan sida saxiixa waa in ba'du kor dhigan tahay ya'duna shadan tahay hoos dhigan tahayna mubiidan nuskho dabdinaysa waan arkay laakiin dabdi bilxuruuf markay culammadu dabdinayaan mubayidan bay u dabdiyeen sidaas ayay u dabdiyeen marka mubayidanna waxaa loo jeedaa laabisan asiyaab albiid wuxuu xidhnaa dhar cadcad buu xidhnaa oo yazuulu bihi saraabu uu la dhaqdhaqaaqayo dhalanteedku la dhaqdhaqaaqayo yacnii meel fog buu ka soo muuqdaa markaasaad waxa weeye yacnii dhalanteedkii ayaad moodaa inuu la dhaqdhaqaaqayo aad mooddaa dadka qaarna waxay u yaqaaniin dhalanteedka dhaan dabagaallay u yaqaaniin dadka qaarkood fa qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam markaasuu wuxuu idhi rasuulka ilaahay sala allahu alayh wasalam kun abaa khaysama abaa khaysama noqo saxaabiga abaa khaysama la yidhaahdo noqo culammadu waxay yidhaahdeen duca uu ku ducaynayo inuu noqdo oo uu sidaa rajaynayo dabeedna ku duceeyey weeyaan waxaa kaloo la yidhi siiqada markaa wuxuu u keenay sidii ducee wuxuu uga jeeday inuu markaa waxa weeye ikhbaar uu ka warramaayo inuu abu khaysame yahay sidaana waa la yidhi laakiin wejiga ducada ayaa sii fiican faidaa huwa waaba isagii oo abuu khaysamata alansaariyu abuu khaysamata alansaari uu yahay wa huwa aladii waa kii buu yidhi kacab baa odhanaya tasadaqa bisaaci tamri sadaqadaystay saaca timirta ah xiina goortii lamazahu ay dhaleeceeyeen almunaafiquuna munaafiqiintu ay dhaleeceeyeen waladiina yalmizuuna almutawwiciina min almu'miniina fi sadaqaati waladiina laa yajiduuna ila juhdahum yacnii aayadda tii yacni ninkii lagu tilmaamayay weeyaan buu leeyahay kacbu bnu maalik abaa khaysam uu ahaa oo saac timir u keenay oo saacii u keenay ayay munaafiqiintii waxay yidhaahdeen ilaahay khani buu ka yahay ninkani saaca yare u keenay haddaba axaadiisu kale waxaa ku soo aroortay ninkaasi in abucaqiil la odhan jiray alxabxaab in la odhan jiray magiciisi kacabna hadda wuxuu ku sheegay abuukhaysame inuu yahay bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen waxay aqbali kartaa tacadudo in waxaweeye labada markaa mid walba inay markaa aayaddu ku soo degtay oo markaa waxa arrinku tacaduday oo marna waxa weeye markaa ninkan yani uu sidan sameeyey marna ninkaa kale saxaabiga kale sidaa sameeyey labada saxaabiba inay sameeyeen baa lagu xambaarayaa bay bacdu ahlicilmi yidhahdeen xiina lamasahu goortay dhaleeceeyeen almunaafiquuna munaafiqiintu ay dhaleeceeyeen oo sadaqadda inta yare uu bixiyey ay ku dhaleeceeyeen isna wax badan ma haysan qaala kacbun kacab wuxuu yidhi falammaa balaqanii markay isoo gaadhay buu yidhi anna rasuula allahi sala allahu alayh wasalam ee rasuulkii allah qad tawajaha u soo jeestay qaafilan xaaluu soo noqonayo min tabuuka tabuukuu ka soo noqonayo xadaranii waxa igu soo xaadiro igu yimi bas sii murugadaydii baa igu timi yaa markii la yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam hadda waa soo jeesanaya waa soo noqonayaa markaasaa murugada igu soo xaadirtay basii waxaa loo jeedaa xusni fa dafiqtu waxaan gudagalay atadakaru alkadiba inaan xasuusto alkadiba been inaan xasuusto ururiyo ayaan gudagala dafiqa waa afcaalu shuruucay ka mid tahay afcaalu shuruuca iyo antana lama kulmiyo ya yacnii anta iyo afcaalu shuruuca lama kulmiyo sababta loo kulmi waaye waxay tahay afcaalu shuruucu waxay sheegayaan xaal bay sheegayaan markaa wax dhacaya antuna waxay sheegaysaa wax soo socda ayay sheegaysa markaasay iska hor yimaadeen saasay u kulmi waayeen wa tarku an macdi shuruuci wajaba an in laga tago ficilladii shuruuca u saaxiibka ahayd waajib weeyaan waa ka odhanaayo ibnu maalik fatafiqtu waxaan gudagalay atadakkaru lkadiba inaan xasuusto been inaan xasuusto ayaan gudagala wa aquulu aan idhaahdo atadakkaru bay ku cadfantahay ama jumla xaaliya laga dhigo waxaan beenta xasuusanayay wal xaal ana aquulu xaal anigu aan odhanayo ana waxaynu u qadaraynaa mar haddii markaa ficil mudaaric marka oo musbati uu dhacay xaal uu dhacay waawgu inuu ka madhnaadaan laasim ahayd haddana waaw baa la socda saas aawoodee ahlucilmigu waxay yidhaha haddii waaw ku jiro ficilkaa mudaaric oo ayna uu dhacay xaal uu dhacay waxaa markaa la qadarayaa isim baa la qadarayaa jumla ismiya inay tahay baa lagu awilaya hmm. yani markaa saasaa lagu awilaya yani marka waxa weeye saasaa loo odhanaya wa ana waxaan beenta xasuusanayay wa ana walxaal ana anigu aquulu aan odhanayo ayaan xasuusanayay bima akhruju maxaan kaga baxayaa waa maadii istifhaamiyada ahayd yacni waxa markaa meelaha qaarkood ay u soo aroortay oo xadiiskan laftiisa loogu soo naqliyey bima laakiin sidaasi ikhtiyaarka waa khilaafsan tahay oo maada istifaamiyada haddii xaraf galo in alifka la gooyaa waa waajib daruuratu shicir mooye si kale alifka looma baaqi yeelo cama yatasaa'aluun bima yarjicu almursaluun fiima fiima anta min dikraaha fiimaa lama odhan bimaa lama odhan cammaa lama odhan daruuratu shicir baa loo baaqi yeeli karaa marka alifkaas saasay markaa mashhuuro caan ah inkastoo daa'ifo culammada ka mida ah ay yidhaahdeen maya marmar waa dhacdaa si qaliila inay carabi ugu hadashay markaa ikhtiyaar bay tahayoo ikhtiyaar ahaan bay ku bannaan tahay laakiin waa qaliil sida kalena waa kasiirkii wejigaana waxaa iyadayay qira'ashaada in la soo naqliyey camma in qiraa'a shaada lagu akhriyo qur'aannimo yaan loo akhrinine laakiin carabi ahaan baa loo xujaysan karaa bima akhruju maxaan kaga baxayaa biayi shayin akhruju maxay baan kaga baxayaa min sakhatihi cadhada nebiga calayhi salaatu wasalaam maxaan kaga baxayaa damiirka haadu nebigu u noqonayaa hadan beri sakhat ghadab bay la macno tahay wasnan wa macnan wa astaciinu calaa daalika wa astaciinu waan kaashanayey waa kaalmaysanayay calaa daalika kaasoo been ururinta ah bikulli dii ra'yin mid kastoo ra'yi u saaxiiba oo min ahlii ehelkayga ka mida bimacnaa qaraabadayda ka mid a yacni dadkii qaraabadayda ahaa baan idhaahdaa bal hadda marka waxa weeye maxaan marka maxaan idhaahdaa bal hadalka ila toostoosiya hadalka yaa aan ku cudurdaaranayo nebiga ula tegayo calayhi salaatu wasalaam bal ila toostoosiya sidii wax run u eg ha noqdee ehelku kaashanayay ahaayeen suu saxaabadiiba wada baxeen ee markaysagaa cidda hadhayba waxay noqotayba ama cid markaa munaafiqnimo lagu dhaleeceeyo ama cid cudurdaar leh ama marka waxa weeye ciduu markaa nebigu reebay oo cali ibnu abi taalib ah oo mas-uuliyadda madiine inuu ka sii mas-uul noqdo oo uga sii khaliifo noqdo uu reebay waxaa la odhanayaa yacni ciddan uu kaashanayey waa noqon karaan kuwanba inay soo galaan markaa waa noqon karaan waxaa kaloo soo geli kara dumarka laftoodii baa soo geli kara yacni dumarka laftoodii ayaa markaas soo geli kara ila ra'yi bay leeyihiin kuwan munaafiqiintaana waa noqon karaanu markaa qaraabo uu leeyahay yacni kuwaasi waa noqon karaan marka labada qayboodba waa soo geli karaan falammaa qiila markii la yidhi inna rasuula allaahi sala allahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay qad adalla wayna soo hadheeyey qaadiman bimacnaa waa soo dhowaaday adalla waxaa loo jeedaa waa soo dhowaaday ka'annahu inuu harkiisiba soo gaadhayo asal ahaan adalla waa ina soo hadhay weeye qad adalla waa soo dhowaaday qaadiman wuxuu soo dhowaaday xaaluu markaa waxa weeye imanayo ayuu soo dhowaaday zaaxa cannii waxaa iga tegay oo markaa iga suulay zaalay la macno tahay zaaxa waxaa iga tegay cannii xaggayga albaatilu baatilkii baa iga tegoo beentii baa kala yaacday xataa caraftu xataadani waxa weeye markaa waa tii ibtidaa'iyada ahayd weye xataada ibtidaa'iyadaana ma macna alfa baa loo fasirayaa mise waxaa loo fasiraya macna alghaaya labada wejiba culammadu waa sheegeen xataa caraftu ay fa caraftu waxaan gartay ama sidaa waxaan ku sugnaa xataa caraftu ilaa aan gartay annii lam anju xataa caraftu ay fa caraftu waxaan gartay annii anigu lam anju minhu inaanan kaga badbaadayn nebiga calayhi salaatu wasalaam damiirka haaduu nebigu u noqonayaa bishayin wax inaanan kaga badbaadayn sababtiis abadan weligay fa ajmactu waxaan go'aansaday jamaca iyo ajmaca waxay ku kala duwan tahay jamacana waxa daatooyinkee la kulmiyaa la yidhahdaa ajmacana casmiga iyo go'aankaa la yidhahdaa fa ajmactu waxaan go'aansaday sidqahu runsheegga nebiga inuu run sheegayo damiirka haaduu nebigu u noqonaya inaan nebiga run u sheego baan go'aansaday wa sabbaxa rasuululahi sala allahu alayh wasalam rasuulkii ilaahayna sala allahu alayh wasalam goor subaxnimo ah ayuu ku soo waabariistay yacni markaa madiina oo subaxnimu soo degay nusakha qaarna waa asbaxay qorayaan qaarna waa sabbaxay qorayaan labada saxiix baana ku kala duwan oo bukhaari iyo muslim midna waxay ugu sugan tahay waa sabbaxa midna waxay ugu sugan tahay waa asbaxa yaa ayay ugu sugan tahay bukhaari waxay ugu sugan tahay waa asbaxa muslimna waxay ugu sugan tahay waa sabbaxa nusakha riyaadkuna qaarba mid bay qorayaan wa asbaxa marka la yidhaahdo waxay noqonaysaa wa asbaxa wuxuu noqday rasuulullaahi sala allahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay qaadiman mid imanaya ayuu noqday qaadimanna markaa waxay noqonaysaa khabarkeedii ilaa asbaxa waxay ahayd yacni akhawaatu kaanay ahayd wa sabbaxa nuskhada ah yacni goor subaxnimo abuu soo degay bay noqonaysa nazala sabaaxan goor subaxnimo abuu soo degay rasuulullaahi sala allahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay madiina waa ku soo waabariystay qaadiman xaal baa markaa laga dhigaya ila sabaxa iyadu marka akhawaatu kaana kama mid ahe qaadiman xaaluu yimi ayuu ku soo waabariistay madiina wa kaana wuxuu ahaan jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam idaa qadima markuu ka yimaado min safarin socdaal markuu ka yimaado bada'a bilmasjidi safar markuu ka yimaado bada'a waa bilaabi jiray bilmasjidi masjidku ku bilaabi jiray oo intaanu guryaha tegin ayuu masjidka marka hore geli jiray oo masjidka markaa uu degi jiray oo fa rakaca fiihi wuxuu ku tukan jiray rakcatayni laba ragcadood buu ku tukan jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam uma jalasa intaa dabadeedna waa fadhiisan jiray linnaasi dadka aawadood buu u fadhiisan jiray dadku u fadhiisan jiray si ay dadka ugu yimaadaan ay u salaamaan si khabarkii markaa waxa magaalada u galo oo waxa weeye markaa reerihiina kediso aynay ugu noqon yacni markaa imaatinka markaa waxa weeye raggooda ay u imanayaan si ayna kediso ugu noqon ee u sii war helaan oo waxa weeye markaa waxaa dhici karta dee xaalad ayna jeclayn inay ku arkaan oo ay xoogaa wax sii habeeyaan oo wax wanaajiyaan marka marka horena waxaa la soo degay oo nebigu soo degay calayhi salaatu wasalaam meel madiine ku dhow si uu goor horeoo subaxnimo ah uu madiine u soo galo aanu habeen u gelin marka waxa weeye marka safar lagu maqan yahay iyadoo ruuxii aan laga warqabin inuu guuro ku soo galo oo xaafaddii iska galo iyadaan la sii ogeyn ta noocaasi munaasib maaha xadiis nahiyiyaa jiroo reebaaya oo cilladana waa tilmaamayaayo kay tastaxida almugiibatu wa tamtashida shacisa si ay qofka dumar isu hagaajiso oo de xaaladu markaa waxa weeye aan fiicnayn ninku aanu ugu iman ya si aanu ninku ugu iman ilaa waxaaba dhici karta marka waxa weeye in markaa xaaladda aan fiicnayn oo markaa xagga markaa nadaafadda iyo xaaladda iyo guriga habeyntiisii aanay hagaagsanayn in marka waxa weye la dhibsadaaba dhici karta oo taasi marka waxa inay naftooda wax isu galaan baa laga taxadiraya masaalixda la ilaalinaya maslaxada ayaa la ilaalinaya marka cillada maadaama la gartay haddii la sii og yahay yacni xaalka noocaasa waxaa laga qaata culamada qaar ka dariishadeen inaan dhib lahayn ya weliba marka riwaayaadka qaarkood waxay ku soo aroortay idaa ataala axadukum alghayba hadduu midkiin maqnaanshaha dheereeyo oo wakhti dheer maqnaado taana waxay yidhahdeen culamada qaar waxaa laga fahmayaa haddii waxba marka aynay ahayn wuxuu maqnaayo markaysaga waxan ay maalin ama laba tahay oo kale ya oo weliba la sii og yahayna inuu imanayo yacni markaa waxba dhibi kuma sugna bada'a bilmasjidi masjidku ku bilaabi jiro fa fiihi wuxuu ku tukan jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam rakcatayn laba ragcadood laba ragcadood buu rukuuci jiray waa ku tukan jiraa loo jeedaa uma jalasa deedna waa fadhiisan jiray linnaasi dadku u fadhiisan jiray si ay u soo istiqbaalaan oo waxa weeye markaa nebiga calayhi salaatu wasalaam imaatinkiisa ugu farxaan oo ugu bishaaraysaan yacni markaa saas kale falammaa facala daalika markuu nebigu calayhi salaatu wasalaam sidaas sameeyey jaa'ahu waxa u yimi almukhallafuuna kuwii la dib riday ayaa u yimi ee aan nebiga raacin calayhi salaatu wasalaam waxay u yimaadeen yactadiruuna ilayhi xaalay u cudur daaranayaan bay u yimaadeen wa yaxlifuuna aynay dhaaranayaan tanoo kale waxba qadari maysid haddaad yactadiruuna aad markaa xaalayso waxay noqonaysaa wayaxlifuunana waawulcatfi weeye waawulxaal ma aha wawga la diidaya mudaarica loo diidaya hadday jumladu xaaliyadh noqotona waa waawulxaalke waawulcadfiga maaha wayaxlifuuna ay dhaaranayaan iyo xaal ay dhaaranayaan lahu nebiga calayhi salaatu wasalaam ay u dhaaranayaan waa munaafiqiintii baa markaa cudurdaar beena ay sidii u daldalaya wallahana ku xagafsiinaya wa kaanuu waxay ahaayeen bidcatan wa amaaniin dhowr iyo siddeetan bay ahaayeen rajulan nin faqabila minhum nebigu waa ka aqbalay calayhi salaatu wasalaam calaaniyatahum muuqaalkoodii sare iyo daahirkoodii ayuu ka aqbalay hmm. wa baayacahum waana la baayactamo oo baycadu u jadiidiyey ballankii markaysa markaa inuu cahdigii islaamnimada yacni uu kula ballamayey iyo jihaadka ayuu markaa u cusboonaysiiyey horeba markaa baycada waa ula galaye yacni mar dambu haddana la baayactamay waa u cusboonaysiya laga tilmaamaya wastakfara lahum ilaahayna dembidhaaf waa uga beriyey wa wakala wuxuu u xil saartoo u tafwiidiyo u bandhigay saraa'irahum sirahoodana iyo waxooda qarsoonna ilallaahi tacaala xagga allah yacnii axkaamta adduunya dadka daahirkoodaa la aqbalaa iyo waxay muujisanayaan yaa waatuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam innii lam uumar an anqiba can quluubi innaasi walaa ashuqa butuunahum xadiiska saxiixa aniga layma farin oo layma amrin inaan dadka quluubtooda yacni markaa waxba baadhbaadho wala ashuqa butuunahum yoyna caloolahooda jeexo uurkooda jeexo aniga layma amrin axkaamta adduunya waxaa ku dhisantahe daahir qofku waxaa uu muujistaa lagula mucaamilayaa walow hadduu doono munaafiqnimaha qarsanayo ilahay baa kala xisaabtamaya saas aawadeed daahirkii buu ka aqbali jiray saasuu kula baayactami jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam xataa ji'tu yacni sidaa wuxuu ku istimraaroo ku sugnaa xataa ji'tu ilaan imi yacni xataa kastoo aad aragto maadi gashay waxay noqonaysaa ibtidaa'iya ya daabit baa marka ay sheegeen culammada maqaaribada qaarkood ay marka laba bayd ku cabbirayaan xataada ibtidaa'iyada ah mahma atat xataa qubayla almaadi aw ilmudaarici bilankifaadi aw qabla ina aw ida aw mubtada falaa tashukka annaha xarfu ibtida yacni mar kastaad aragto mahma atat xataa qubayla almaadi maadi horteed haday timaado mar kastaba ya aw ilmudaarici bilankifaadi ama mudaaric ay gasho oo masderka lagu awilayaa mid jarmaya aanu ahayn ficil markaa jarma ma galee waxaa laga tilmaamayaa yacni masderka lagu awilayaa masder eh, yacni markaa jaran in lagu awilaana ayna jirin ee uu iska rafcisan yahay mudaaricaas sida qiraa'ada xataa yaquulu rasuulu yaquula rasuulu iyo yaquulu rasuulu ficilkii mudaaric markaa uu rafcisan yahay ilaa haddii la nasbiyo anbaa markaysaga meesha qarsoon masder mu'awalaa imanaya masdarkaasaa markaa jarmayo munkhafid noqonaya taasna aynay ahayne ficilka mudaaricuu rafcsan yahy mahmaa atat xataa qubayla almaadi aw ilmudaarici bilankhifaadi aw qabla ina aw ida aw mubtada falaa tashukka anaha xarfu ibtida waa saas wy wuxuu yidhi xataa ji'tu ay istamara hada alamru xataa ji'tu macnaha ghaayadu kama baxayso culamada qaar waa yidhaahdeen waa weji culamada bacdu ahlicilmi culamada carabiyada qaarkood ay mareen ibtidaa'iyaba ha noqotee arrinkaasi wuxuu istimraaro cayn ka ahaa xataa ji'tu ilaan imi ama fa' sababiyaa lagu macnaynayaa oo wuxuu noqonayaa xataa ji'tu ay faji'tu waan imi sida mashhuurkiina waa sidan dambe laakiin ta kalena culamada carabiyada qaarkood baa sheegay kitaabka futuuxaadkaee markaa jamalka la yidhaahdo marba midbuu maraa xataada ibtidaa'iyada falammaa sallamtu markii aan salaamay nebiga calayhi salaatu wasalaam tabasama nebigu waa dhoolla caddeeyey tabasumal muqdabi shakhsi laga cadhaysiiyey dhoolla caddayntiisii oo kale ayuu dhoolla caddeeyey almuqdab waa ismu mafcuul weeye sabab uu ku cadhoodaa waa kay ku dhacdoo ku timi waa lagaga cadhaysiiyey alkhadbaan wuxuu odhan waayey alkhadbaan waxay sheegaysaa dee waxa weeye markaa joogtay sheegaysa yaa waa sifa mushabbaha bismi alfaacilo waxay noqonaysaa cadho joogtaa ah dee inuu iska cadhoonaayo nebiguna calayhi salaatu wasalaam cadho joogtaa ah ma cadhoon jirin wuu farxad badnaa wuu dhoolla caddayn badnaa mar qaliila buu nebigu cadhoon jiray marka almuqdabi siduu u yidhi waa sidaasee alkhadbaani u odhan waaye tabasama waa dhoolla caddeeyey nebigu calayhi salaatu wasalaam tabasuma almuqdabi shakhsi laga cadhaysiiyey yacni farxadda uu markaa haalib ahayd iyo markaa waxa weeye dhoolla caddaynte shakhsi laga cadhaysiiyo dhoolla caddayntiisii ayuu dhoolla caddeeyey summa qaala dabadna wuxuu yidhi tacaal kaale tacaal asal ahaan waxa weeye waa kaalay baa loo jeedaa laakiin asal ahaan waxaa laga soo qaatay shakhsi meel sare ku sugan oo shakhsi meel hoose ku sugan u yeedhaya oo le tacaal bimacnaa waxa weeye ay irtafico sare u soo kor asalku halkaasi ka soo jeedaa laakiin markii dambe waxaa loo isticmaalay si shaa'icoo aan makaan sare in lagu sugan yahay inay shardi ahayn tacaala kaalay wuu yidhi kaalay buu ku yidhi markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam kacbu bnu maalik fa ji'tu waan imi amshii xaalaan soconaya ayaan imi xataa jalastu bimacnaa fa jalastu waxaan fadhiistay bayna yadayhi nebiga calayhi salaatu wasalaam hortiisaan fadhiistay gacmihiisa ka hor baan fadhiistay hortiisaan fadhiistay fa qaala lii wuxuu igu yidhi maa khallafaka maxaa ku dib riday maxaa naga kaa reebay alam takun miyaanad ahayn qad ibtacta kii iibsaday miyaanad ahayn dahraka dhabarkaagii bimacnaa tulud marka aad fuusho o aad rakuub ka dhigato mid iibsaday miyaanad ahayn dahriga weliba waxaa loo isticmaalaa waa inuu geel yahay wax culays qaadi kara waa inuu yahay ya yacnii tulud geela ood rakuub ka dhigato kii iibsaday miyaanad ahayn qaala wuxuu idhi kacab qultu waxaan idhi yaa rasuula allaahi rasuulkii ilaahayow innii anigu wallaahi allah baan ku dhaartay low jalastu haddaan fadhiisan lahaa cinda ghayrika adiga cidaan ahayn agtiisa haddaan fadhiisan lahaa oo min ahli dunya dadka adduunyada ku sugan ee ehelkeeda ah ka mid ah haddaan la fadhiisan lahaa la ra'aytu waxaan markaa ra'yeyn lahaa annii sa akhruju inaan kaga baxayo min sakhatihi cadhadiisa bicudrin cudurdaaran u sheego sababtii inaan kaga baxayo ra'yigaasaa ii muuqan lahaa walaqad uctiitu wa wallaahi allah baan ku dhaartay laqad uctiitu xaqiiqee waxa laysiiyey jadalan dood baa laysiiyey yacni nin fasaaxo badan oo markaa waxa weeye hadalka aad u yaqaano hadalyaqaan ah oo codkar ah ayaan ahay marka waxaan doono waa u doodi karaa markaa dood baa la ysiiye bimacnaa fasaaxa iyo codkarnimaa la ysiiyey walaakinnii ha yeeshee anigu wallaahi allah baan ku dhaartayee laqad calimtu xaqiiqe waxaan garanayaa la in xaddastuka haddaan ku warramo alyowma maanta haddaan ku warramo xadiisa kadibin war beena haddaan kuugu warramo warkaa beenta ahoo tardaa bihi aad ku raalli noqonayso sababtiisa cannii xaggayga aad kaga raalli noqonayso layushikana allaahu yuskhituka calaya layushikanna allaahu layushikanna waxay u dhowdahay u dhowdahay u dhowdahay allaahu yuskhituka calaya inuu allah ii ka cadhogeliyo oo bimacnaa khabar uu kuu sheego waxyi ah oo aad sababtiisa igu cadhoonayso inaan been sheegay uu kuu sheego dabeedna aad ii cadhooto wa in xaddastuka haddaan kuu warramo xadiisa sidqin warruna haddaan kaaga warramo warkaa runta oo tajidu calaya fiihi aad iigu cadhoonayso tajidu waxaa looga jeedaa ay taqdabu aad cadhoonayso wajadaa loo isticmaala macaani badan oo wajada waa helay waa la yidhaahdaa ama waa la kulmay wajada waa ogaaday waa la yidhaahdaa wajada waa cadhooday waa la yidhaahdaa wajada waa murugooday waa la yidhaahdaa yacni macaani badan oo kala duwan bay wajada yeelata hadda halkan waxaa looga jeedaa tajidu aad cadhoonayso calaya aniga ii cadhoonayso fiihi yacni markaa sidqigaa sababtiis runtaa aan sheegay aawadeed aad iigu cadhonayso innii anigu la arjuu fiihi waxaan rajaynayaa cuqba allaahi casa wajal cidhibta marka waxa weeye wanaagsan ee xagga allah aan ka helaayo ayaan rajaynayaa ee rabbi markaa iga raalli noqonayo iga toobad aqbalayo ee sawaab wanaagsan igu siinayo cuqbaa caaqibaday la macno tahay waxaa looga jeedaa caaqibo wanaagsan xagga allah inaan ka helo sawaab wanaagsan igu siiyo ayaan rajaynayaa arjuu erayga ayo inshaa allaahu lama kulmiyo saas aawadeed kuma darin inii la arjuu fiihi cuqba allaahi caza wajalla in shaa allaahu ma odhan saas aawadeed ahlucilmigu waxay yidhaahdeen shayga mustaqbaligaa markaad sheegayso haddaad rajaa raaciso ad tiaa saasaa rajaynayaa insha allahu lagu dari maayo axaadiis badan bayna ku soo aroortay ya wa innii liarju allaha an akuuna akharahum taabican waatuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxaan rajaynayaa nebiyada ka ugu atbaacda badan inaan noqdaan rajaynayaa markaa bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen laa yujmacu bayna alrajaa'i yani watacliiqi bilmashii'a labada lama kulmiyo wallaahi allah baan ku dhaartaye maa kaana lii min cudrin innaba wax cudurdaar iyo ma sugnaan haba yaraadeen waa caam oo weliba marka waxa weeye waa nakira marka fii siyaaqi nafyi oo weliba midna la geliyey litansiisi cala alcumuum si ay cumuumka nas ugu noqoto wax cudurdaaro ii sugnaaday ma jiro wallaahi allah baan ku dhaartaye maa kuntu maan ahayn qadu weligay aqwaa mid ka xoog badan xagga jidhka wala aysara ka maal badan minnii aniga naftayda bimacnaa naftaydu wakhtigan wakhti ay ka xoog badan tahay jidhkaygu xoolahayguna ka badan yahay xilli kaley ka badan yihiin ama aan ka xoog badnaa ma jirin markan baan ugu xoog badnaa uguna xoolo badnaa xiina takhallaftu canka goortaan kaa dibdhacay gooraan ka xoog badnaana ma jirin gooraan markaa waxaa ka maal badnaana ma jirin qaala wuxuu idhi kacbu bnu maalik faqaala rasuulullaahi sala allahu alayh wasalam wuxuu idhi rasuulkii ilaahay sala allahu alayh wasalam amaa haada kan miyaa faqad sadaqa run buu sheegay faqum xataa yaqdiya allaahu fiik halkaa hainoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka waatuub ilayk